qaybiyaa ficil mabni ah isagaana asal ah oo ficilka asal waxaa waa in la bineeyo iyo ficil mucrab ah waana farac oo asal maaha shalayaan soo sheegnay shaygii la yidhaahdo waa asal su-aal la yskama weydiin karo shaygii la yidhahdo waa farac su-aalaa layska weydiinay su-aalaa la yska weydiina maxaa looga dhigaa laleeyahay marka sidaas ficil muxraba meesha lagu arko lima ucriba su-aal haddaba taalla isaga ka jawaabay matniga inoogu imaana insha allahu jawaabta walficlu ficilku darbaani duu darbayni laba noc midu saaxiiba wey mabniyun ku labineeyo wa huwa mabniga ficilka alaslu waa asal asalkiisiyuu ku yimid ficilka haddiiba la bineeyo waxa u asal ah in la sababtuna waxay tahay kuma soo aroorto macaani iskhilaafsan oo u baahan kala saarinteeda icraab hadday soo aroortana siyaqaa kala saara oo ficilka maadigaa siiqo u leeyahay mudaaricu siiqo gaaruu leeyahay faacilku markuu mufrad yahay siiquu leeyahay hadduu faacilku muhano yahay siiqu leeyahay haddii uu faacilku jamc yaho damiir jamciyo siiqu leeyahay ficilka siiqooyinkiisaa kala saara macaanida laysku qaldi maa saas darteeda uma baahna in la kala saaro macaanidiisaoo lagu kala saaro icraab uma baahna asaalatan waa saas asaalatan waa saas iyo wa mucrabun ficil mucrab ah wa huwa ficilka mucrabkaahu alfarcu waa farac ficilkii la icraabo farac weeye oo in la icraabo asal maahan sideedaba ficil ficilkii marka aad aragto la icraabo wuxuu ku socdaa asal khilaafkiisa asalkii si khilaafsan ku socdaa ficil la iraabay haddii la arko waana ficilka mudaaric oo nuunu tawkiid iyo nuun iswa ka maran walmabniyu midka la bineeyo min alafcaali xaalu ka mid yahay nawcaani laba nuuc weeye afcaasha xaggooda waxa la bineeyaa waa laba nuuc walmabniyu midka la bineeyo min alafcaali xaala uu ka mid yahay nawcaani laba nuuc weeye axadumaa midkood alficlu ficilkii wey ficilkii almaadi maadiga ahaa wa binaahu binihiisuna calalfatxi ayuu ahaa ficilka maadiga waa mabni waxaana lagu bineeyaa fatxo ilaa ida tasala bihi waaawljamaacati waaawljamaaca inuu la xidhiidsado maahane fatxa lagu bineeyaa ilaa waaawljamaaca la xidhiidsado maahane fa yudamu waa la goda ha la godee damadaasu ma damatulbinaa'a mase waa damatulmunaasaboo waxa weeyaan fadxadiyaa qadaran labada qowlba la yiri culummada labadaas qowlay ka qabaan ficilka mudaa ficilka maadiga ah waaw-ljamaaca markay la xariisato aamanuu kafaruu darabuu markaas oo aakirkii la saaray damada darabuu ficilka baadaasa u damayda damaana saaran ma damada laftirkeedaa damatulbinaa oo ayadaa lagu binaynaa mase fadxaa lagu qadaraaho maadi fadxo waxaan ahayn laguma bineeyee damada limunaasabati waawi kaliya weeye labada qowlba la yidhi hmm. naxwada iyo masaa'ilka kale waa kala duwany masaa'ilka fiqiga marka laga hadlaa marka laba qowl lagu sheego ama saddex qowl ama afar qowl kee xoog badan min xayثu daliilu a la yidhaha daliilkaa lagu kala rajaxaa naxwooleyda mar haddii labada luq labaduba bannaan tahay oo la yidhaha tanuna bannaan tanna bannaan midda fududaa la qaata maxaa waa luqo ma garatay saas darteeda waxaa in la yidhaahdo ficilkan awalba madniyu ahaa wixii saarana lagu binaynaa saas darteeda ficilka maadiga markay waawljamaaca la xariirsato damadaa lagu binaynaa damada laftirkeedaaba xaraka xarakatulbinaa u ah saas in la yidhaahdaa fiican waxaa la leeyahay marka fiiri waxaa la arkay ficil maadiya waawljamaaca la xariirto oo fadxa saaran tahay aakhirkii ka waran ishtaraw biaayaat illaahi ishtaraw ishtaraw ishtara fiiri raada u dambayda wowdii labaawal jamaacadii fadxana saaran sababtii la yidhi waawljamaca markay la xidhiidsato damaha la saaro waxaa la leeyahay ficilkan raadu uma dambaydo raadu ma bahan aaqibkii ficilka ah, ishtaraa u maadigu ahaa ya-a u dambeyday marka ishtara yu u ahaa ishtara yu markaasaa qaacida ku dhacday taxaraka xarfu cila kin aa leeyahay yadiis sawxafcilo maaha sawxaraka ma saarna wnfataxa maa qablahu xarafka ka horeyana waa fatisan oo ra'da ah gulibat اlcilatu alifan yadiya waxaa loo bedelay alif alif waa reebayn sooman ishtaraa wowdii ka dambaydana waa reeban tahay faltaqaa saakinaani laba reebana kulmeen waa aliftii oo ya-da ka soo gadoontay iyo waaw jamaacadii khalaas labadooda yaa darajo badan dheh labadooda waxaa darajo badan wowda maxaa yeelay wowdu keligeeday faacilta waa kelimad daba laakiin aliftan waa maxay waa xarfu min alkelima waa xaraf kelimo ka mida ah. labadood marka isku darajo maaha marka yaa la xadfaa waxaa la xadfaa alifta ishtarow saasay ku noqotay marka ishtarow aakirkii waa maqayn aakirkii ma aho radan marka saasa le marka waxaa leedaa ficil kasta oo maadi ah oo waawljamaaca la xiriirsato aakirka damaa la saaraa limunaasabati lwow marka markaas uu muctalka yahay ee dhacayda in la xadfo haddaad aragto iyadoo ay farxadu saarantahana cilada ay ku timid waa nuucaas waa nuucaas axaduhumaa labadii ficiloo la binaynaayay midkood alficlu waa ficilka almaadi maadigaa wa binaahu la binayntiisuna cala alfatxi weeye ilaa idaa tasala marka uu la xidhiidsado maahnay ficilka maadigaa waaw ljamaacati waaw ljamaaca oo fa yudamu waa la godaa darabuu waa garaaceen daraba ficil maadin wey mabniin calى dami litisaali biwaawljamaaca iska dhig wawaawljamaacatina damiiru mutaصilin mamabniin calى sukuni fii maxali rafcin faacil wey aliftuna waa faariqaة bayna waawilmufradi wa waawiljamaaca aw itasala ama inuu la xiriirsado maahane bihi ficilka maadiga damiiru rafcin god damiirkiis damiiru rafca haddaad maqasho waa faacil ama naa'ib faacil ama ismu kaana wa akhwaatiha sida kuntu oo kale damiiru rafca oo ficil la xidhiirsana wax kale maaha damiiru rafca oo ficil la xidhiirsana haddee shardi waxaa inuu xarakaysan yahay lu yidhi markaan aw itasala markuu la xidhiirsado maahane bihi ficilka maadigaa damiiru rafcin god damiirkiis damiirkaasoo mutaxarikun oo xarakaysan fa yusakanu huwa ficilkii maadiga ahaa yusakanu waa la reeba wey yusakanu oo kaafta la fadxina lana waxa weyan shada waa markaas sukuun fayusakanu waa la reebaa dhe akirkii fayusakanu akirkii waa la reebaa dhe marka la xariiri damiru rafcu naxwu darabtu anaa garaacay hadda ficilkii ba'daasa u dambayda waxaa la xariira taadaas waana faacil sadu wa darabnaa annagaa garaacnay haddii majhuul laga dhigana waa la mid duribtu anaa lay garaacay wa duribnaa annagaana la garaacay waa isla mid damiru rafca mutaxariga waa ama faacil ama waa naaibu faacil marka waa isku mid mar hadduu la xiriirsado caaqibka ficilka sukuuna la saara waxay yidhahdeen saas waxaa loo yeelayaa ficilka iyo faacilku waa kal kelimatun waaxida hal kelimo ay ka dhigan yihiin hal kelimo ay ka dhigan yihiin waxaana carabtu ka hataa afar xaraf oo hal kelimaa in xaraka la wada saaro hal xara afar xaraf oo hal kelimo ah ficilka iyo faacilkuna hal kelima ka dhigan yihiin haddii marka fadxadii la saari laha maxaa la dhihi lahaa barabatu culayskii ka batay lagumaba dhawaaqi karo barabatu fiiri barabana tan kalena waxayba iltibaasaaba ka imaana darabna haddii darabanaa la yidhaahdo iltibaasaaba ka imaanaaba oo waa maxay darabana naadu mafaacila mise waa mafcuul darabana waxaa la yidhaha markay markay mafcuulta markay faacil ama naayo faacil tahayna darabna a la yidhahda sidaasaaba lagu kala gartaa marka ficilka naa ay la socoto caaqilkiisa haddii sukuun saaran yahay naadaas waa damiru rafcihi hadday fadxa saaran tahayna waa mafcuul bih waaba waxa dhan lagu kala garto marka marba haddii damiru rafca uu la xiriirsado damiir rafcihina uu xarakaysan yahay oo xaraka saaranta maxaa ku baxaa damiru rafca la xiriirsada mana xarakaysna waa reeban yahay fadxa la saara ficilkaas sid labaa faacil noqotay darabaa darabaa labadiiaan garaacin wey alftaasaa aacila aliftii marka ma xarakaysna dhib male marka adadiisaa loo dayna adadiisaa loo dayna hadii hadda damiru rafca waa la xidhiidha daraba qaala ir fadxaana lagu binay ficilka maxaa dhacay ee damir rafcu ma xarakaysna wixii la dhibsanayona waxay ahaayeen hal kelimo in afar xaraka isku xigsadaana la dhibsanayo hadda kanuma xarakaysna marka goormo way ficilka aakirkiisa marka sukuunka la saaraa waa laba shardi markii la helo o damiiru rafca waa inuu la xiriiro labo waa inuu damiiru rafcaas uu xarakaysan yahy awitasara marka uu la xariirsado bi ficilka maadiga damiiru rafcin go damiirkiis damiirkoo mutaxarikun xarakaysan fa yusakanu fa huwa aakhirkii ficilka maadigaa yusakanu waa la reebaa weeye sukuun ala saara naxwu darabtu anaa garaacay wa darabnaa annagaa garaacnay marka darab weeye ficilkii darab ficlu maadi mabniyu calى sukuni litisaani bidamiri rafci mutaxarik wata damiru rafci waxaa tidhaha wata damiru mutaصil mabniyin calى dami fi maxali rafcin faacil wata damiru mutaصil mabni calى dami fi maxali rafcin faacil wanana waa la mid darab ficlu maadi mabniyin calى sukuni litisaani bidamiri rafci mutaxarik laa maxal la min اlإعraab na damiru mutaصil mabniyin calى sukuni fi maxali rafcin faacil ثاني نوuca labaad oo afعaaشha ka midoo mabniga فiclulmri waa ficluamarka wثaani nuuca labeeya ficlulmri waa ficluamarka wa binaaءu ficluamarka binihiisuna kaa'inu calى sukuni sukuunu ahaaday ficil sidiisaba amar waxaa la idhaha qaacido waxa u ah yubnى calىa maa yulzamu bihi mubaaric ficlu amar meeshaad ku aragto mubaariciisa wixii lagu jasmi jiray aa lagu bineeyaa ficil mudaarica صaxiix aakira maxaa lagu jasmiya sukuun yadribu lam yadrib haddii aad ficil صaxiix aakira amar ka keentana sukuuna lagu bineeya waa taani midka labeeya oo afcaasha ka mid oo matniga ficlulmri weeye wa binaauhu binihiisuna kaa'inu calى sukuni sukunu ahaaday naxwu idrib garaac idrib ficlu mri mabniin calى sukuni la maxal la min اlcraab faacilu damiru mustatirun wujuuban taqdiiruhu anta wadribna gabdha yaw garaaca dumar badanaad amre wadrib ficlu amri wadrib ficlu amri mabniin cala sukuuni laa maxala la min alaxraab wa nuun niswati damiiru mutasil mabniin cala alfatxi fii maxali rafcin faacil nuun niswa waa faacilkii ilaa idatasala markuu la xariirsado maahane bihi ficlu amarka damiiru tasniyatin laba damiirkood aw damiiru jamcin jamc damiirkiis damiir اmucanafati tii la dhadigay damiirkeedii mucanafadii almukhaadabati oo lala hadlayay ficilka haddii uu la xidhiirsado ficil amarkii damiiru tasniya waa alif damiiru jamc waa wow damiir mucanafati mukhaadaba waa ya markaas maxaa lagu binaynaa fabinaauhu binihiisu calىa xadfi nuuni nuunta lagelinteedu ahaaday facalىa xadfi nuuni fabinaauhu amarka markaas binihiisu calىa xadfi nuun aha maxaa yeelay ficilka mudaarica haddii ay la haysato alfulitnayn waaljamaaca yaa lmuanasati muqaadaba maxaa lagu jasmi jiray xadfu nuuna lagu jasmi jiray waa faal ams de kana waa sidoo kale amar amarka marka faacilkii uu noqdo alfulitnayn ama waaljamaaca ama yaa lmuanasi muqaadaba waxaa lagu bineeyaa xadfu nuun xadfu nuun aa lagu bineeya ilaa idaa tasala marka uu la xariirsado un ma ahane bihi ficilka amarka damiiru tatniyatin laba damiirkood aw damiiru jamcin jamc damiirkiis damiiru taniya waa aliftii damiru jamcana waa wawdii aw damiiru lmu'anafati tii la dhadigay damiirkeedii mu'anafadii almukhadabati lala hadlaayey facalaa xadfi nuuni fabinaauhu amarkaas binihiisu calaa xadfi nuuni nuunta la goynteedu waa naxw idribaa garaaca labadiinu labadiinaanu garaaca laba nin laba dumara waa isku mid idribaa ficlu amrin mabniyun calaa xadfi nuuni ah balifu tasniyati faacil mabniyun cala sukuni fi maxali rafci amase icraabkii dheeraama waxaa tira damiirun mutasil mabniyun calaa sukuni fi maxali rafcin faacil wadribuu raggiinaan badanu garaaca idribuu ficlu amrin mabniyun calaa xadfi nuuni waa waaawljamaacati faacil mabniyun calaa sukuni fi maxali rafci ama waxaa tira waaawljamaacati damiirun mutasil mabniyun calaa sukuni fi maxali rafcin faacil wadribii gabar yahay garaac idribii ficlu amri mabniyin calaa xadfi nuun wayaa umunasati mukhaadabati faacil mabniyin cala sukuni fi maxali raf wa ila lmuctala ficilka mudaarica hadduu yahay muctalulaakhir maxaa lagu jasmi jiray xadfun xarfi lcil soo maaha yakshaa waxaad gelidaa lam lam yaksha yadcuu waxaad gelidaa lam lam yadcu yarmi waxaad gelidaa lam lam yarmi amarkana waa noocaasoo kale hadduu yahay mid xarf cila mid ay u dambaydo xadfu xarfilcilatiyaa lagu binaynaa waa lagu binaynaa e, wailaalmuctala ficlu amarka muctalkaa maahane facalaa xadfi xarfilcilati fa binaauhu amarka xarfcila u dambeeya binihiisu kaainun calaa xadfi xarfilcilati xarfucilaha la xadfidiisa ayuu ahaaday naxwu iksha niyahow cabso waqsu duul oo gaalada ku duul warmi tuur ama gen oo filaartii waa inaad gento ama xabadii ahaa eeksha ficlu amri mabniyu calىa xadfi xarfi اcila wahiya alifu alfatxatu qablaha daliilu calayha lian alfatxata ukt اlif faacilkiina wa faacilu damiru mustatiru wujuuba taqdiruhu anta waqzu uqzu ficlu amrin mabniyu calىa xadfi xarfi cila wahiya alwaaw adamatu qablaha daliilu calayha liana damata ukt lwaaw wafaacilu damiiru mustatir wujuuban taqdiruhu anta warmi gan tuur irmi ficlu amrin mabniyu calى xadfi xarfi اcila wahiy alyaa alkasraةu qablaha daliilu calayha lianna alkasrata ukt lya wafaacilu damiiru mustatir wujuuban taqdiruhu anta wlmucrabu midka la ecraabo min alafcaali xaal uu ka mid yahay alficlu ficilkii weeye ficilkii almudaaricu oo mudaaric ahaa afcaasha wax la ecraaba ficil mudaarica ka jira wax kale oo la ecraabaa kuma jiro asaga laftirkiisana shuruudaa lagu ecraabaa iska ecraab maaha isaga laftirkiisa shuruuduu leeyahy marka la ecraaba wlmucraabu midka la ecraaba min alafcaali xaal uu ka mid yahay alficlu waa ficilkii ficilkii almudaaricu oo mudaaric ahaa bishardi a lagu ecraabaa allaa yatasila inuusan la xiriirsan bihi ficilka mudaarica nuunulinaafi dhadigaynta nuunteedii walaa nuunu tawkiidi adkaynta nuunteediina aysan la xaydhisan nuuntaasoo almubaashiratu oo la baashirtato toos ula xidhiirsatay nuunu niswa ficilka mudaarica markay la xidhiirsato kala qaad male waa mabni sababto a mubaashiro iyo kayru mubaashiro looma qaybin marba hadday la xidhiirsato waa mabni laakiin nuunu tawkiidku markay la xidhiirto marna waa la baashire marna waa loo dhexeeya ficilka iyo iyada lafdana loogu dhexeeya ow taqdiiran waxaad ku kala garanaya hal shay adig ficilka faacilkiisu hadduu yahay aliflisnayn waawiljamaaca yaa lmuanasat muqaadaba oo ay la xidhiidsato nuun tawkiid waa iska mucrab ah. maxaa yeelay ficilka iyo nuunta faacilkaasa udheeeya faacilkaasaa udhexeeya faacilkaasu aliflisnaynka waawiljamaacada yaa lmuanasa muqaadaba isaga udhexeeya lafdan uga u joogaa faacilku ama haddii la xadfana taqdiiran u jooga ah. marka waxaa leedaha mar kasta oo ficilka mudaarica faacilkiisu noqdo alifulitnain waa ljamaaca yaalmuanaf hadaba khalaas lafdan ow taqdiiran ah loogu dhaceeyo nuur tawkiid kastoo la xadisaad waa iska muxrab laakiin haddii fiiri ficilka mudaarica faacilkiisu maalan uu ahaa mufrad mudo kale oo kale uu ahaa markaasaa nuunto ku ila xidhiidsatay khalaas wey mabniyu noqona wax kale ma noqon karo mabniyu noqona ah, mabniyu noqona hataa fiiri ah, haddii oo nuunu niswo uu faacilku yahay laftirkeeda haddee marka hore waa mabni noqday ayadoo moogtahay faacilkii jamc mu'anasa yahay ficilka mudaaric ficilkii asagoo jamc mu'anasa yahay hadday nuunu tawg la xidhiidsato waxba soo kordhiyo ilaa marka hore nuuntu la xidhiidsatay nuuntaa mabni ka dhigtay ah markii koobaadba nuun nis la xadiisan oo faacil noqone ayadaa mabni ka dhige ayadaa mabni ka dhige laakiin fiiri ficilka oo mudaarica oo faacilkiisu yahay masalan mufrad mudakara khalaas haddii nuunu tawkiid la xadiisato waa mabni maxaa yeelay faacilkii damiir mustatir noqonaa toos nuuntu la xadiisanay wax udhexeeya male wax udhexeeya male ficilka iyo nuunta laakiin markay noqoto alflutnayn waawljamaaca yaalmunas mukhadaba saddexda markuu faacil noqdo nuurtogedada la xiriirsato waa mucrab saddexdaana u dhaxaynay ficilka iyo nuunta amaa imaa lafdan wa imaa taqdiiran meeshaba inay ka muuqdaan iyo in la xadfo oy meesha ku qadaran yihin labaday mid maqaay marka ficilka mudaarica ah marka uu noqonaayo mucrab shardi waxaa nuununis horta insan la xidhiirsan ko ayada marba hadday la xidhiirsato mubaashiray iska noqe nuunu tawkiid mubaashiraana waa inaysan la xariirsan naxw tusaal yaadreebo zaydunaa garaaca waa yaqshaa camrun ayaa cabsana ka waa muxrab laakiin haddii waa muxrab lagu yidhi icraabtu labay uqaybsami kartaa inay noqoto lafdi iyo inay noqoto taqdiiri ah, shayga muxrabka icraabtiisu waa labadaas shayga madmigaana icraabtiisu waa maxay maxali ah, icraab markaa saddex ah, shaygu hadduu muxrab iyo icraabtiisu maxay uqaybsameen labo raab lafdiya waa ka muuqata yadribu iyo raab taqdiiriya yakshaa shayga mabnigan raabtiisa waa maxe maxali maxalkaa laga siina lafdi iyo taqdiir midna noqomi raabtiisa waa iska maxaliyaad leeda raabtiisa marba hadduu mabniya fain itasalaad hadday la xidhiidsato bihi ficilka mudaarica nuunulinaafi dhadigaynta nuunteedii buniya huwa ficilkii mudaarica waa la binaynaa maahaa maca alinaasi maa nuuninaai dhe maaha maa nuuninaai nuunulinaaka la jirkeeda waa la binayna ficilka mudaarica maxaa lagu binaynaa calaa sukuni sukuuna lagu binaynaa wadaalika tusaale naxwu wlwaalidaatu hooyooyinkii wax dhaleen yurdicna ha nuujiyeen yurdicna waxaa la yidhahdaa khabariyatun lafdan marabiyatun macna xagga lafdiga khabaraad moodaa yurdicna waa nuujaayeen oo khabaraad moodaa mana ahane waa amar iyo dalab wاlwaalidaatu alwaaw lstinaa alwaalidaatu mubtado marfuuca bilibtidaa wa calaamatu rafci damatun daahiraة fi akhiri waa jamanu saalim oo mubtado noqday yurdicna ficl mudaaric mabniyu calى sukuni litisaalihi binuuni niswa waa nuunu niswati faacil mabniyu cala alfatxi fii maxali rafcin waljumlatu min alficl oo ah ficilka iyo waljumlatu min alficli oo ah yurdic iyo walfaacila oo nuunta ah fii maxali rafcin khabaru mutadari jumladaasa khabara raabidkiina nuunta waa nuuntu sow inaas maaha alwaalidaatna sow inaas maaha waa isku munaasibade marka khalaas jumladaasaa khabara marka hadda maxalushaadku waa maxay yurdicna ficilkaas waa mabni yurdic maxaa yeelay waxaa la xariirsatay nuuntaas nuuntaasaa la xariirsatay oo nuunu niswada ah sukuunaana lagu bineeyey yurdic caynta u dambayda ficilka xaa sukuun ma saarno waa kaasa waa la xariirsato bihi ficilka mudaarica nuunu tawkiidi adkaynta nuunteedii nuuntii almubaashiratu bishadikrin almubaashiratu balfiili ma la goda mise waa la hoos dhiga Ah, qalin hadda wahaysataan marka qadda ha iska raacinin naxwada dhanba waxaan u baranayno waxay tahay inaanaan qad ka raacin soo maaha naxwada dhan waxaan u baranayna qad inaanaan iska raacin qalada almubaashiraati uu iska qortay qaarkood almubaashiraatu aa la rabaa waxaa laga sifaynaa waa nuunta waa nuunta meesha laga sifaynaa eh, tawkiid ma tawkiidka lagama sifayn karo tawkiid waaba mudakar mubaasharaduna waxay tahay waa muanaf shaqada iskuma lah waa in itasalad hadday la xidhiidhsato bihi ficilkii mudaarica ahaa nuunu tawkiidi adkaynta nuunteedii nuuntii almubaashiratu oo la baashiraydo toos ula xidhiidhsayday buniya huwa ficilkii mudaarica waa la binaynaa cala alfatxiyaa lagu binaynaa markay nuunu tawkiid la xidhiidhsato maxaa lagu binaynaa cala alfatxi naxw layuskanana wallaahi waa la xabisaa oo la xabisaa oo la xabisaa yuusuf ay tihi gabadhi nebi yuusuf waa la xabisaa ay tihi walaa yakuunan min asaakiriin wallaahi wuxuu ka mid noqonahay tihi kuwa la ihaanaysto liita marka waa ay dharatay naftiisaan ka dalbaday waa isku kay diiday markaas meelaha iska socsocona maye xabsiga loo daabicinahay layuskanana allaamu muwadi'atu lilqasam amase allaamu siduni kugu raaba kawaakib daarood iskaga mara allaamu daakilatun fii jawaabi qasamin muqadarin ah, layuskana laamtaasa ah waxay ku jirtaa dhaar maxduuf ah jawaabkeed dhaaraa xadfan dhaartii jawaabkeeday ku jirtaa laamtu marka ah, yuskanana waa jawaab waa jawaabulqasam jumlo jawaabulqasam dhacday iraab maalka maku leeda ya maku leeda raab maal juml jawaabqasam dhacday ma ku leedahay jumlo jawaab qasamaad maxad maya yaa qaba waa ku leedahay ma idinku jiraa wax qaba inay maxalka icraab ku leedahay mise waxaad wada waafaqsantihin kuma laha mise waaba la halmaama warba lagama hayo wixii dhammaan tirtirayna ku tiiriya taxadeelna waaya jumlo jawaabulqasam dhacday maxalka icraab kuma leh waaya ardadii oo soo akrisatee juruuga icraabtiisana waa og yihiin qaarna waa halmaameen ka soco layuskanana allaamu daakilatun fii jawaabi qasamin muqadarin taqdiiruhu wallaahi yuskanana wey wallaahi waa la xiraa y alwaaw wallaahi alwaaw xarfu qasamin wa jari allaahi muqsamu bihi majruuru biwaawi lqasami wa calaamatu jari kasratu daahiratun fi aakiri aljaaru wlmajruur xarfu qasamku wow markuu yahay jaar majruurka ficilka lagu tacalujina ama waajib horta u xadfana mise jawaab ya wujub miyuu ahaa بس وافقسنتين ها بعضنا waayahay aljaaru wاlmajruuru mutacaliqan bficli maxduufin wujuban taqdiiruhu uqsimu dhe waaya yuskanana ficlu mudaaric muqayaru siiqa waa mabniyu lilmajhuul yuskanana ficlu mudaaric muqayaru siiqa ama mabniyu lilmajhuul waa isku mid mabniyun cala alfatxi litisaalihi binuuni tawkiidi haqiilanti waa la bineeyey fatxaa lagu bineeyey maxaa le nuun tawkiid ayaa la xiriirta yusjanana waa nuunu tawkiida xarfun la maal bilaab iska dhe wanaaib lfaacili wa minhu mustatiru jawaasan taqdir huwa yacuudu calaa yuusuf waaya la yuskanana wala yakuunan nuunu tawkiid iyo khafiifada aheed wey laamtu waa sidii oo kale daakilatun alaa daakilatun fii jawaabi qasamin muqadarin taqdiru wallaahi yakuunan wy yakuuna ficlu mudaaric فعل المضاaرع مبني على الفتح لاتصاaل بنuur توkيد الخفيiفة وهو متصرف من kاaن ناaqصة التي ترفع الاسم وتنصب الخبر wasmuhaa damiiru mustatiru jawaasan taqdiru huwa yacuudu calaa yuusuf khabarkiina waa min asaakiriin jaar majhuurkaas nuunu tawkiidkana waa xarfun laa maxalala min alicraab maxalushaahidkaan rabnaa wuxuu yahay yusjanana labada nuun nuun ka horayda aa ficilka u dambeeya yusjana soo fatxa lama saarin ficilkii mudaaric marka nuunsoofiin aqiila ah aqiiladu waa midda shadan oo labada xaraf la isku shaday ah. hadday mid fudud la xiriirsatayna walaa yakuunan walaa yakuunan nuuntaasa u damaydo ficilka ah. so fatxa ma saarna maxaa fatxa loogu mireeyey nuunu tawkiidaa la xiriirsatay marka nuunu tawkiidkiina inay aqiilatoo shidan tahay sida la yusjanana iyo inay khafiifo tahay walaa yakuunan iyo la nasfacan waa isku mid mar haddii ficil mudaaric nuunu tawkiid la xidhiirsado maxaa lagu binaynaa fatxo xaal loo icraabay ilaa waxaa nidhi shaygii asalka ka baxa su-aalaa u taagan shay kasto asalka ka baxa su-aalaa u taagan maxaa loo icraabay ficil mudaaric ilaa waxaa nidhi ficil waxa u asala in la bineeye asagaa ka jawaaba fiiri wa inamaa wax kale maaha uxuriba waa la icraabay almudaaricu ficilka mudaarica limushaabahati daaracadaada mushaabahada mudaaraca daaraca ee shaabah wey macnaheeduba limushaabahati shabihidiisaoo lilismi isimka uu shabahay ismuu shabaha la yidhah kee ka shabahay waxaa la yidhi isimka iyo ficilka mudaaric mid kastaba waxaa u soo banbaxa macaani iskhilaafsan oo loo baahan yahay in la kala saaro icraab lagu kala saaro oo wax kale lagu kala saari karin miaal waxaa loo soo qaataa laa taأkuli samaka wa watashraba labana waxaa la rabaa labadaas jumlo oo la isdaba dhigay laa taأkuli samaka waa jumlo wa watashraba labanana waa jumlo waxaa dhici karta in labadaba lagaaga reebayo oo kalluunka cunidiisana si gooniya lagaaga reebaa caana cabidoodna si gooniya lagaaga reebaa jumladan waa aqbali kartaa macnahaas waxay kaloo aqbali kartaa isku daridda in lagaa reeba ah, ah, isku daridda in lagaa reeba oo lagu leeyahay mid ku toos laakiin labadooda may ah, labadooda hal mar lagaa yeeli ma inaad isku darsato laakiin mid waa lagu ogoli soo ma jeedid waa ay aqbali kartaa waa ay aqbali kartaa waxay kaloo aqbali kartaa mid ka horeeyo kalluunka keliya in laguu diidayo laakiin caanaha laguu ogolya saddexdaasay aqbali kartaa wax lagu kala garan karana iraabkaa ka jiro icraabkaa ka jiro midda markaas qofka hadlaa oo kalaamkan ku hadlaa uu jeedo icraabka lagu fahmi karaa laakiin hadduusan icraabka fahmaynin qofkii warkiisa ma fahmi karaa horta lama fahmi karo qofaan icraab aqoon warkiisa lama fahmayo waa nagii soo qaadan su-aalihiisi waa inagii soo qaadan haddaan qofku icraab aqoonin cid af garan karta lamaad luqa carabiyana uu ku hadla waxa uu rabo waxaan ahayn uu sheega dalamani khatani inaad soo dacwooday dir maxkamadii u yimi xaakimkii u yimi dalamani khatani u yimi sadogay aa idulmiyey maxaa la rabay inuu yidhahdo qaadigu man khatanuka aa la rabay soo maahan markaasuu yidhi man khatanaka yaa ku guday ku yidhi ha hadalkaasuu noqon asaguna lama rabo yaa ku guday wuxuu rabaa sadoqaa waa kuma inuu yidhaah rob markaasuu yidhi man khatanaka markaasuu yidhi khatanani alladii yaktanu naas ha meel kale wuxuusu yidhi macnaha dacwo hadda waa ka baxday arrin kalu kaala sheekaysana marka qofaan ixraam qoon lamada fahmaayo warkiisa ah, lamada fahmaayo warkiisa wax fahmi kara male marka qofkaan kula hadlaa oo hadalkaan ku hadlaa a ah, waxaa laga rabaa waxa qalbigiisa ku jira iraabkaas inuu ku cadeeyo haddii uu yidhaahdo marka laa takuli samaka laa takul ay aheed laa takulida aad arkayda saakiniin wa asamaka ah, hamsadu waa iska dhacday oo hamsatulwasl laamtu waa reeban tahay laa takul laamta kalena waa reeban tahay laba xaraf oo reeban hadday kulmaan labaduba saxiix yihiin kusira lawaru ah, laa takuli samaka kalluunka ha cunin weliga ma leha cunin watashraba marka haddii uu yidhaahdo watashraba labana oo uu ba'da fadxiyo oo uu ficilka dambeeya nasbiyo waxaa la fahmaa macnaheedu kalluunkuuma diidane isku dariddu kuu diiday caan iyo kalluun la isku daro weligaa malayacaan ha isku darin oo juudaanad ka qaada ha yidhahdo korkuna waa ku googo-a inta madoobaada xadba mar dhaca sajaaciga maa dhigi jir sajaacigaa dhigi jiri annaga waxaan ku haysanay oo miisaal un ardada wax lagu baraaye dibiya isku bedesha marka hala hogsadaa la iska xaqiijiyo soo ma jeedin waaya haddii uu yidhahdo markuu hadla laa taأkuli samaka watashrabi labana watashrab ay aheede iltaqawsakenina loo kasrina watashrabi labana maxaan fahmaynaa labadaba waa ku diidan yahi qofka weligaa labadaasa cuni wey haddii uu yidhaahdo laa taأkuli samaka watashrabu labana markaas maxaan ka fahmaynaa malay waa ku diido qofkaas laakiin caanaad fasaxo marka waa kala fahmi marka wax kale lagu kala fahmi karo male war ujeedo ilaa icraabkaas maahan icraabkaas maahan marka waxaa la yidhi asmaada asaas lagu yiqiinay mogta asmaada waxaa lagu yiqiinay macaanidaa ku soo aroorta macaanidaasna icraabka waxaayn laguma kala fahmo ficilkii mudaaric sidii oo kalu noqdo macaanidaa ku soo aroortay macaanidiina la fahmi maa icraab waxaan ahayn ma lagu fahmaayo saasaa waxaa la yidhi marka ficilkii mudaaric isimkiiyuu shabahay hala xraabsado isimkii hala kala garto macaanidiisi waama alxuruufu xuruuftii fa mabniyatu waa mid la bineeyo kulluhaa kullu waa tawkiidu xuruuf kullahaa uu yihi masaxa ma dhici karto tawkiidka maxaa la rabaa exraabka inuu ku raaco muakadka muakedkan iraabta ku raacaa la rabaa ah, midka wax adkaynayo muakeda kulli waa muaked waa kii wax adkaynayo muakedka la adkaynay waa in iraabka ku raaca ah, qalin waa inaad haysataa haddaad ardayba ta xaraf marka nasiib kuma le iraabta xarafku nasiib kuma le iraabta maxaa yeele isaga macaani iskuma oo iskhilaafsano kuma soo aroortay ma ku soo aroortay baabu macrifati calaamaati اcraabi haadaa midkaanu baabu macrifati calaamaati اcraabi icraabka calaamadihiisa calaamadahaas la barashadooda baabkoodii wey calaamadaha icraabka baabkii lagu baranayo wey baabkan lirafci godkii ayay u sugnaadeen arbacu calaamaatin calaamado afar rafcada kelmaddaanu inay rafcisan tahay afar calaamaa lagu yaqaanaa afarta calaamad mid ka mida ah haddii lagu arko waxaa la garanaya kelmaddu inay rafcisan tahay haddii kale oo afartaas laga waayo kelimaddu ma rafcisana adamatu ka bedelo arbacada adamatu ayaa u sugnaatay wahiya damadu alasl ayada asal kelmad kastoo la rafcina asal waxaa in dama la saaro kelmaddii wax kale lagu rafciyo asalkii ka baxday su-aalaa layska weydiinaya lima ah, jawaabay rabtaa wahiya damadu alaslu waa asal walwaawo waa usugnaatay walif alifa usugnaatay wanunnuna usugnaatay wahiya alaadanu naaibatun waa mid ka naaiba can damada saddexdaana waxay naaib ka noqotaa damada waa faracyo faama damato damadii fatakunu damadii calaamatan calaamayy ahaataa lirafci godkay calaamadu ahaataa fii arbacati mawaadica afar meelooday calaamo ugu ahaataa soo qaba damadii u horreyday afarta calaameen ayadaana asal eh u hormare halkay calaamad ugu noqotaa rafcada afar meelood ugu noqotaa fa ama damatu damadii fa hiya damadii calaamatan calaamay ahaataa lirafci godkay calaama u ahaataa fii arbacati mawaadica waxaa la yidhi raf adamata rafca marka la yidhahdo god in la yidhaahdo tasaamuxaa ku jira sababtoo god ma wada ah Ah, waa ka macno weyn laakiin xoogaa ma dadka cajamigaada hade wax la baraaho haddaan marka koobaadba god iyo kordhig looga bilaabin ma fahmi karaan marka tasaamuxaa ku jira ah. fii arbacati mawaadica afar meelay calaama ugu ahaataa filismi isimkii calaamad ugu ahaataa isimkii almufradi la kali yeelay munsarifan mid sarfoomaya oo tanwiin aqbala ah amase aljaru bilkasrati aqbala ha ahaado isimkaasu ah, aw kayra munsarifin ama kayru munsarif ha ahaado ism mufrida kala qaad ma leh mudakr muanaf munsarif malansarif mid icraabku ka muuqday mid lagu qadara kala qaad ma leh ism mufrida dhammaantiis maxaa lagu rafciyaa damo wax kale laguma rafciyo في اسم اسمk dhexdiisa calaamad u ahaata اسمka اmفrd kala ya اسم mفrd maxaa la yidhaha ma laysa mصنف walaa majmuعa walaa ملحaqan bهma walaa min aلasmاaء sit hadii dheer ajnu way ka soo gudubtay hajoogin asmaa اhamsa dhihin hadda waxaan joognaa mutamima lixan ka dhigaynaa marka lixan ka dhigayna ah, munsarifan ism sarfoomayo sarfi aqbira sarfigu waa tanwiin sarfi tanwiintaa la yidhaha munsarifan mid sarfoomaya kaana ismkaasu ahaaye oo tanwiin aqbala amase in kasra lagu jaro aw kayra munsarifin ama munsarif qeyrkiis ha ahaado ismkaasu kala qaad ma le raabkiisu lafdi ha ahaado ama taqdiir ahaado kala qaad male ism mfrada mudkr ahaado muana ahaado kala qaad male ism mfrada meeshaad ku aragto waxaa calaamatu rafca u ah dam damadaas hadduu yahay raab akrigi صaxiixna ka muuji hadduu muctal akri yahayna kuqadar naxw miaalkii weeye qaala اllahu ilaah wuxuu yidhi tacaala ilah wuu sareeyaahe waid qaala ibraahiimu wadkur nabiga suubana u sheeg ummadda id wqti qaala ibraahimu nabira u yidhi waid qaala alwaawu bixasabi maa qablahaa id darfun limaa madaa min azamaani id waxaa loo isticmaalaa zaman tegey waqti tegey macnahaas la soco id maxaa loo isticmaalaa waqti tegey zaman tegey id darfun limaa madaa min azamaani mabniyun calaa sukuuni fi maxali naصbi qaala ficlu maadin mabniyun cala fatxi la maxal lah min acraab ibraahimu waa kan faacilkii waana malayansarif icraabkiisuna waa daahir waxaad tidahdaa ibraahimu faacilu qaala marfuucu calaamatu rafci damatu daahiratu fi akir wاljumlaةu min alficli wاlfaacili fii maxali jarin biidaafati id ilayha waa mudaaf ilayh jumlada waid qaala muusa dheh waid qaala muusa alwaaw bixasabi maa qablaha id ظarف lma madى min الزmاn mabniy calى الsukuni fi maxali naصbi qaala ficl maadi mabniy calى fathi la maxal lah min اcraab muusa faacil qaala dheh marfuuc wa calaamaةu rafcihi damt muqadaraة calى akiri manc min ظuhuriha الtacadud jumlada ficliga faacilka qaala iyo muusa wاljumlaة min alficli wاlfaacili fi maxali jarin biidaafati id ilayha jumla mudaaf ilayh ka soco ism mfrada marka meeshii lagu arko calaamatu rafciisa wax kale ma noqdo wuxuu noqdaa damo damadaas hadduu صaxiix aaqil yahay waa ka muuqane haddii uu yahay aaqilku xarfu cilana waa lagu qadaraa wa fii jamci tagsiri jamcu tagsiirna calaamay gu noqotaa jamcu tagsiir horaad usoo barateen maa taqayara aakiruhu maa taqayara fiihi binaau mufradihi ljli jamci maa taqayara fiihi binaau mufradihi liأjli اjamci isagoo faahfaahsanaad soo qaadateen oo ka faahfaahsan xataa kawaakibku intuu sheega taa soo qaadateeno tuxfihiyaad ku soo qaadateen waay jamcu tagsiir marka haddii la rafcina maxaa lagu rafciyaa dam jamcu tagsiirkaas munsarifan mid sarfoomayoo tanwiin aqbala ahaaye aw kayra munsarifin ama midaan sarfoomayn ha ahaado kala qaad ma leh munsarif iyo munaysarif jamcu tagsiir labadaba mudakar iyo mu'anas waxaa lagu rafciyaa calaamad u noqota dammu qaala asxaab naxwu qaala asxaabu muusaa nabi muuse saaxiibadiis waxay yidhahdeen qaala ficlmaadi mabni ala fatxi laa maxallah min alraab asxaabu faacil qaala mafuu calaamatu rafci damatu daahiratun fi akhiri asxaabu mudaaf muusa mudaaf ilay majhuul wa calaamatu jari fatxatun muqadaratun cala akhiri manac min duhri abtaacatu waaye marka maxalsheedku waa halkee asxaabu jamcu saaxibin ah wey aصxaabu waa jamcas oo jamcu tagsiirka wamasaakinu iyo guryo guryahaasoo tardawnahaa aada raalli ka tihiin guryo aada raalli ka tihiin wamasaakinu waxay ku cadfan tahay qul in kaana aabbaa'ukum wa abnaa'ukum aayadda suuratu tooba weeye qul dheh nabiga suubanow in kaana haddii ay yihiin aabbaa'ukum aabbayaalkiin aabbaa'du waa kaanada isimkeedii saasuu ku in kaana aabbaaukum waa isimkii kaana isimkaana soo lama rafciyo waa masaakinu waa ku cadfanta marka masaakinu waa ku cadfanta saasaa loo rafciya iyadana tardawnahaana waa ficil iyo faacil iyo mafcuul bih afcaal khamsa wey jumladaasaa laga sifaynaya ila qaacidadii waa qaadanay lianna aljumala wa shibha اljumali bacda nakiraati صifaat wa bacda almacaarifi axwaalun waa qaadanay ka sife hadde oo ku tabiiqi wamasaakinu iyo guryo guryaho tardawnahaa aad wa min aayaatihi ilaahay calaamadaha awooddiisa lagu garto waxaa ka mida ah aljawaari doomihii biyaha kor soconaya ah. wa min aayaatihi ilaahay awooddiisa calaamadaha lagu garto waxaa ka mid ah aljawaari doomihii oo biyaha korkooda iska soconaya markab side labaatan kun oo tan aa biyo iska dul socona ka war ah, dhagax yar haddaad biyo ku ridaan hoos u timba ah, ilaahay aayadiisa oo maaha ah, ilaahay aayadiisay ka mid tahay dhagax yar haddaad biyaha saas u haarto salku tega markab soddon kun oo tan sidaa iska dul sabaynay mid oo boqol kaangi iyo boqol diyaaradooda iska dul sabaynayo biyaha korkoodu mara marka waa aayad ilaah ilaahay ugu talagalay banu aadanku inay iskaga gudbaan nimcadaasna waa la isweydiina in laga shukriyo in kale wa min aayaatihi wa min aayaatihi marka hadda icraab waxaad tidhahdaa wowda alwaawu bixasabi maa qablahaa ama istinaafiye oo aayadaa ka bilaabayday soo maaha waa istinaafiya markaasoo kale minna waa xarfu jari aayaati waa ismu majruun bimin wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhirihi aayaati mudaaf ilaa mabniin al kasri maxali jari jaar majruurkaasa khabar muqadama aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bikhabarin mutaqadimin maxduufin wujuuban taqdiru kaainaatun kaa'inaat leh waxaad tidhahdaa aljawaari mubtada muakar marfuucu bilibtidaa wacalaamatu rafci damatun muqadaraة cala alyaa اlmaxduufati manaca min duhuuri ahiqalu aljawaari ay aheed jawaari waaba soo qaadayno somaan iyo kawaashi jawaarina marka yaa u dambayda waa jamcu jaariyatin jaariy waa taasa mfradka fiiri jamcu jaariyatin waay waa doon socotay jaariyadu jamcaade jawaaride marka waxaa leedahay aljawaari mubtada muakarun marfuucu birtida wa calaamatu damatun ad leeda maadshadku halkaas waa jamca damatun muqadaratun cala alyaai maxduufati litakfiifi takfiifa lisaga xadfi waay wa fii jamci muanati saalin jamca lahaa jamcanu saalimna calaamay damadu ugu noqotaa rafcada iyo wamaa xumila calayhi wixii lagu xambaaray waxaa jireen waxaan jamcanu saalim ahayn laakiin sida jamcanu saalim laskaga ecraabay oo laydhaha maa xumila calaa jamci muanas saalim jamcan laftirkiisa waa nagii soo ogaanay ma jamcu muanas saalim waa curfiga nuxaadda kelimad iska noqotay sida jamcan ee waxaa saxdaa jamcan waxaa la idhaha maa jumica bialifin wa taa'in masiidatayn saaliman kaana ow mukasara labada waa noqdaa saaliman kaana sida mu'minatun mu'minaatu ow mukasaran sida bintun banaan iri bintun waa mufrad markii la jamciyo banaadaa li badi xataa kasrisa fadxa la saaro waa la tafsiiri bintun banaad ah, rakcatun rakacaad marka jamcan inuu saalim yahay iyo inuu mukasab yahay kala qaad male ee kelimadan waa iska kelimad curfiga nuxaada ku caanbaxday oo calam iskaga noqotay calamun bilqalaba wey ee jamcan waxaa la haha maa jumica bialifin wataa-in masiidatayn saasaa la idhaha jamcan iyo wixii lagu xambaaro labadoodaba maxaa lagu rafciyaa damo iyo wamaakii xumila lagu xambaray aley jamcaas naxwo idaa jaaaka hadday ku yimaadaan almu'minaatu gabdhihii mu'minaadka ahaa idaa idaa ayada maxaan icraabi jirnay darfun limaa yastaqbilu min azamaani waktiga soo socdaa loo isticmaala darfun limaa yastaqbilu waxa soo qaabila darfun limaa yastaqbilu min azamaani khaafidun lishardihi wa mansuubun bijawaabihi mabniin cala sukuuni fii maxali nasm jaa ficlu maadin mabniin cala lfatxi laa maxala la min alcraab damiir jaaء ka damiirkaas waa mafcuul bihi mqadam waxaa tira wlkaafu damiiru mutaصilu mabniyin calى اfatxi fi maxali nasb mafcuul bihi mqadam almuminaatu faacilu muakar marfuuc wacalaamatu rafcihi jamcan sarixaan ku rafcayna damatu ظaahiraة fi akir waa kanaa maa xumila calى jamci muanas saalix kii lagu xambaaray waa kanaa waulaatu اlaxmaali uuryaalka dumarka u saaxiibka dumarka uurkale haddii laga dhinto ama la furo ciddadoodu goormay dhammaane marka ilmahaas soo baxaan dumarka uurkale haddii la furo ama laga dhinto ciddadoodu waxay dhammaane ilmuhu hadday soo baxaan haddii ninkii la soo aaso galabta ay umusha ka waran khalaas ciddadeedu waa dhammaatay afar sano inay inay sidaan waa dhici karta ilmaha xalaba intuusan dhimanay kulmeen haye markay sagaal bilood intaysan gaarinay dilmeen haddana mar kaley dilmeen waa dilin waxay tahay meelay ka dalooshaan dhacaana ka daadana meeshii waxbaa ku baaqiya dibaa ilaahay u noolayna afar sano kadibay dhasheen isagoo iyagoo ilka waaweyn waa dhacay waa la arki jiray marka afar sana ugu badanal wii ilmacalool ku jira marka intu adugu waaa tira waulaatlaxmaali ajalhuna waa goorma an yadacna xamlahuna waulaatlaxmaali uryaalka dumarka u saaxiibkaa ajalhuna wawlaatu raxmaali uuriyaalka dumarka u saaxiibkaa ajaruhunna muddadoodu an yadacna waa inay dhigaan xamlahunna uurkoodi marka maxalshaidku waa halkee ulaatu ulaatu jamdo jamcuna saalim maaha waa mubtade waa ismu jamcaan mufrad lahayn ma jiro mufradku lafdiga jamcuna salim waa lagu yaqaan mufrad u leeyahay moogta ulaatu khalaas marka sida jamcuna salim iskaga xran waaa kale ulaat mbtad marfuuca biibtida waa mubtade ulaatu mubtadaun marfuuca biibtida calaamatu rafci damatun daahiratun shakr ulaatu mudaaf alamaali mudaaf ilayhi majruur wacalaamatu jari kasratu daahiratun fi aakhiri waay ajalhuna mubtada aaniya waa mubtadihii labaad an yadacna jumladaasna waa ficil iyo faacil oo nuununis waa la xariirsatay ficilka nuuntaasa faacilkiiya xamlana waa mafcuul bihi hunadar waa mudaaf ilayhi jumladaas Ah, waxay u tahay mubtadaha oo ajaluhuna qabarka markaasaad waxaa leedahay mubtadaha labaadoo ajaluhuna iyo qabarkiisoo an yadacna xamlahuna ah mubtadihii hore ulaatu ah ay abar u yihiin ah, ay qabar u yihiin raabidna yaa ah ajaluhuna hunadaasa ah. raabidkii waay wa filficli ficilkiina calaamay ugu noqotaa damadu rafcada ficilkii almudaarici mudaarica ahaa alladii ficilkii lam yatasil uusan la xariirsan biaakhirihi aakhirkiisa shay-un shayna uusan la xariirsan shay-un mimaa yuujibu binaa'ahu oo yanqulu icraabahu shayga xaa loola jeedaa shay in mabni ficilku noqdo waajib ka dhiga waa inuusan la xariirsan oo ficil mudaaric muxuu yahay shayga inta la xariirsada mabni ka dhiga muxuu yahay hal qofaan weydiiye ha iskugu tegnin haye y nuuru niswa nuuru tawkiida mubaashira sax mimaa yuujibu binahu ow yanqulu ixraaba waa maxay saddex waayo alifulisnayn la xagiisa tug waaw ljamaaca yaa lmu'nas mukhaadaba sax waxaa ficil mudaaric oo laba shay ka nabad galay wax mabni ka dhiga waa ka nabad galay oo ah labadii nuur wax icraabkiisa intaa xarakada ka guuriya xaraf u guuriyana waa ka nabad galay oo ah saddexdii damiir ااثنين واجماع ya mنص مqdر فicilku hadduu lab شhantaas ka nabad galo marka la rafcina dama lagu rafciyo aakirkii waba kalama xariiraani wa fi lficli ficilkii calaamad ugu noqotaa damadu rafcada ficilka almudaaric mudaaric ahaa aladi ficilkii lam yatasiluusan la xariirsan biakiri shayun naxwu narfacu koraan u qaadaynahu ilaah yidhi darajaati man qof darajooyinkiis nashaa anagu aan doono narfacu ficlu mudaaric marfuucu litajarudihi min annaasibi wاljazimi wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akiri wafacilu damiru mustatir wujuban taqdiiruhu nanu nanu darajaati mafcuul bihi mansuub calaamatu naصbi kasratu daahiraة fi akiri niyaabata can fatxa lannahu jamcu jamcu sali maxaa lagu nasbi jiray kasro sax darajaati mudaaf man mudaafu ilayhi mabniy calى sukuni fi maali jarin mant waa ism mawsuuf nashaa jumladaasaa siladii ah nashaa waa lamid marfaci lamidba nashaa ficl mudaaric marfuucu litajarudi min اnaasi wاljaazi wacalaamaةu rafci damatu daahiraة fi akiri wafaaciluhu damiiru mustatiru juba taqdiru naxwi nuuna lagu bilowd wa kalema faacil noqon kara ficl mudaaric nuun lagu bilowday wax kalema noqon karo faacilku jumladaasaad marka waxay leedahay واjumlaة min aficil oo nashaa ah iyo wlfaacili laa maxala laha min aacraab anna silaة mawsul waa mantaas siladii caaidkiina waa maxduuf man nashaa ah, caaidkiia maxduuf wallaahu allah yadcuu ee yadcuukum wuxuu idinkugu yeeraa ilaa daari salaami guriga nabadgelyada guriga nabadgelyada yaa yaqaan halkuu ku yaala oh, xaafad meeshaana qaar inay moodo inaan moodo waa taqaan kayr allah <laughs> idinka ardaasi Ah, daar salaam waa jannada waa daar salaam waa janno halkaas idin kugu yeeray shaydaankuna saciiru idin kugu yeeraya wallaahu allah yadcuu e yadcuukum wuxuu idinkugu yeeraa ilaa daari salaami wallaahu alwaaw lilistinaaf allahu mubtada marfuucun bilibtidaa wacalaamatu rafci damatu daahiratu fii aakhire yadcuu ficlu mudaaric marfuucu litajarudi min annaasi waljaazi wacalaamatu rafcihi damatun muqadaratun cala alwaawi manac min duhuurihaa asiqalu وفاaعل ضمير مsطر جواaز تقدير huو يحud على الله والجملة من الفعل oo يدعو ah والفاaعل oo huو ah في محل رفع خبر مبتd الله مبتd ka dhignay raabطkiina waa فاaعل marka محلشheedka فiiri فiعل مضاaرع waxaa lagu رفciya dmo dmadu waxay noqon kartaa mid ka muuqata sida نرفع نشhاaء oo kale waxay noqon kartaa mid lagu qadara sida يdعو labada waa noqon karta damaa lagu rafciya haddii lagu yidhi damadu lafdin waa noqon kartaa tafdiilin waa noqon kartaa labadiiba waan kuu misaariyey ilaa daari salaam ilaadu waa xarabkaa daarina waa isimkii majruurka ahaa daari waa mudaafadana asalaam waa mudaafu ilayhi jaar majruurkana yadcu ku tacaluji icraabaa ku jirta waana layska rabaa wixii waa ammaano waxaan kuu dhiibay ii dhiib ah ku jirta halkaasaan ku joojinayaa nambadin ya hardhow cudurdaar lala imaan sheekh abaabad la dhihina wallahu subxaanaه wa tacala aclam w sala اllah wslam wbaarak calaa nabiyina mxamed